ii koryeelay buuhi oo tusay sawaadun bidhaan cadiimun oo weyn fadanantu waxaan maleeyey buu yihi annahum iyagu ummatii ummadaydii inay yihiin faqiila lii waxaa layidhi haadaa kaasi muusa muuse wey wa qowmuhu iyo dadkiisii fa nadartu waan fiiriyey faidaa markaasi dhinac kalaan fiiriy wey bal dhankaana fiiri baa layidhi fa idaa markaa dhankaana waxaa jira sawaadun bidhaan ayaa muuqata cadiimun oo weyn faqiila lii waxaa laygu yidhi markaa haadihi midaasi ummatuka ummadaadii wey wa macahum la jirankooda waxaa oo la socda sabcuuna alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna aljannata jannada gelaya bigayri xisaabin xisaab la-aan ayagoon xisaabta lagu adkayn walaa cadaabin iyo cadaab la-aan toddobaatankaa kun nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh wuxuu ku tilmaamay wejigoodu wuxuu u ifayaa sidii dayax afariyo tobnaad jooga siduu u iftiimo oo kale yuu wejigoodu u ifayaa waxaa kaloo nebigu sheegay salawatullahi wasalaamu calayh rabbigii inuu weydiistay inuu u kordhiyo tiradaas toddobaatanka kun in looga badiyo markaasaa nebigu wuxuu ihi salawatullh wasalaamu calayhi waxaa la iigu daray buu ihi halkii ninba wuxuu ilaahay iigu daray toddobaatan kun oo kale yaa la ii dul saaray marka meeqa waayo toddobaatan kun oo toddobaatan kun lagu dhuftay waa shan milyan oo wax yar yarla soo maa saas waay intaas ummadda in ka mid ah oo yacni waxa weeyaan jannada gelaya biduuni xisaabin walaa cadaab ayaa jira ayib uma nahada markaasuu nebigu hinqaday salawatullh wasalaamu caleyh wuu kacay wey fadakhala manzilahu gurigiisi ayuu galay fakhaada annaasu dadkii marka waxay dhex galeen fii ulaa'ika kuwaa dhexdooda kuwa uu nebigu sheegay baa marka la dhex galay oo laga doodaya oo laga wada hadlaya ninba siday la tahay buu soo jeeday waxaa laga qaadan baa laleeyahay ruuxu isagoon daliil haynin inuu ijtihaadi karo maayle saxaabadu nebiga daliil kama hayaan qolyahani qolyo hayeen haddana waa doodayaan doodaas laakiin ijtihaadkaasi aan daliil ka cuskanayn markii aad meel gaadho si kula qumanaato ma jasmin kartid boqolkiiba boqol sidana xaqa ma odhan kartid laakiin waa ila tahay wayna ila xoog badan tahay baadhihi faqaala bacduhum qaarkood baa waxay yidhahdeen dadkii doodaya falacallahum waxaa laga yaabaa waxay mudan yihiin oo laga yaabaa alladiina kuwii inay yihiin saxibuu rasuulalahi sal lay sl nabiga la saaxiibay wa <coughs> qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhahdeen falacallahum waxaa laga yaabaa alladiina kuwii inay yihiin wuliduu la dhalay filislaami islaamnimada lagu dhalay oo falam yushrikuu aan wadaajinin billahi ilaahi shay-an waxba aan weligood la wadaajinin wadakaruu waxay sheegeen raggaa doodayey ashyaa'an waxyaalo kale oon labadaa raa'yi ahaynna way sheeg sheegeen ninba wax buu soo jeediyey kharaja calayhim rasuulu lahi sal ly slm nebigaa ku soo baxay fa akhbaruuhu dooddoodii bay u sheegeen nebiga sal ly slam faqaala nebigu wuxu uhi sal lay slam hum kuwaasi alladiina kuwa weeyey laa yastarquuna in lagu tufo aan codsanin kaalaya ugu tufo aan dhihin dadka nebigu waa tufay salawatullah wasalaamu calayh saxaabadiisuna waa tufeen marka ruuxu waa tufi karaa laakiin shayga tawakulka wax u dhimayaay ee waxoogaa meel sare ceeb maaha waa bannaan tahay ceeb maaha oo kaalaya igu tufo way bannaan tahay laakiin meel sare oo waxaa mar walba kaa fiican ka aan odhanin igu tufa kaasaa kaa fiican oo ilaahay subxaana wa tacaala tala saarto qadaha ilaahay iyo qadarkiisa u hogaansama faqaala hum aladiina laa yastarquun walaa yaktawuuna in la gubana aan codsanin oo kaalaya guba aan dhihin walaa yatatayaruuna aan baasaysanin ilaahay addoommadiisa iyo makhluuqaadkiisa iyo maalmihiisa iyo bilihiisa aan baasaysanin oo calaa rabbihim rabbigood dushiisana yatawakaluuna tala saaranay wa calaa rabbihim yatawakkaluuna waa qaacidada kulligaa wey iyaday soo wada hoosgelayaan laa yastarquuna walaa yaktawuuna walaa yatatayaruuna waxay soo hoosgelayaan wa calaa rabbihim yatawakaluun maxaa yeele tawakulku waa cuskasho ilahay la cuskadiyo kalsooni buuxda oo lagu qabo oo isaga macnaha waxa weeyaan aan laga iimaan bixin fa qaala cukaasha wuxuu yidhi cukaashatu bnu muxsin ba muxsin ama mixsan bikasri lmiim saasaa fiican fa qaala cukaashu wuxuu yidhi ibnu mixsan faqaama waxaa istaagay cukaashatu bnu mixsan baa istaagay faqaala wuxu uhi udcu llaha ilaahay ii bari nebiyow an yajcalanii inuu iga yeelo minhum kuwa kuwa inuu ilaahay igu daro nebiyow ilaahay ii weydii faqaala nabigu wuxu uhi sal ly waslam anta adigu cukaashow minhum ayagaad ka mid tahay nebigu wuu ogaaday yani ila qeybka waxbuu ka ogaa nebigu salawatullah wasalaamu caleyh ilahay uu ka ogeysiiyey cukaasha inuu ku jiro toddobaatankaa kun ayuu nebigu ogaa salawatullah wasalaamu caleyh uma qaama waxaa istaagay rajulu nin aakharu oo kale faqaala wuxuu uhi udcu llaha ilaahay ii bari nebigu an yajcalanii inii uga yeelo minhum ayaga cukaashu ku dayday faqaala nebigu wuxu uhi sal ly slam sabaqaka waxaa kaaga hormaray bihaa iyada cukaashatu cukaasha kaaga hormaray maxaa loogu diiday ninka maxaa isagana loo odhan waayo ka mid baa tahay laba macnoba waa suurtagal ta koobaadoo weeyaan horta ninku inuusan ku jirin oo uusan toddobaatankaa kun ku jirin haddii la yidhaahdo hade ka mid ma tihidna dhaawac baa qalbigiisa gaadhi dhaawac baa qalbigiisa gaadhiyo ninkii la yidhaahdo toddobaatankaa kun waad ka hadhay oo saxaabada nebiga ka mid a ah salawatullhi wasalaamu calayh waxoogaa qalbigiisa dareen baa ku dhalan dareenkaa murugtaa baa loo diidan yahayo waxaa hadal sarbeeb ah qanciyeyna yuu nebigu ku yidhi salawatullhi wasalaamu calayh qalbigiisana aan dhaawac u geysanin oo ah waa lagaaga horreeyey oo ficlan waana looga horreeyey intaasaa qancisay qalbigii dhaawacii qalbigiisa gaadhi lahaana waa laga baaqsaday taasi waa suurtagal oo ninkaan gaadhsiisanayn qolyahaas ah. ama munaafaq weeye ha la yidhaahdo ama ruux muslim oon gaadhaynin buu ahaa meelahaas ayib macnaha labaad waxa weeye ninku inuu ka mid ahaayo toddobaatanka kun uu ku jiray laakiin nebigu salawatullh wasalaamu caleyh albaabka uu iska xidhay iyadana waa suurtagal maxaa yeele hadduu isagana yidhahdo adiguna ka mid baa tahay saf baa la soo geli nebigo anigana igu dar anigana igu dar anigana igu dar yaa laga reebi marka ninkii laga reebaayo waa xumaana marka saa daraaddeed albaabka si loo xidho waa in la yidhaahdo cukaashaa galay cukaasha hadduu idinka horreeyana intiina dambe waa xidhan tahay saas in la yidhaahdo sarbeebtaa in la adeegsado dadka dambe iska daba imaan doonuu nebigu albaabka xidhayay taasina waa macno kaleeta wey macna labadaa macnoba waa la sheegaa fiihi masaail baabkan masaa'il baa ku jirta masaa'il dhowraa laga faa'iidaysan aluulaa masalada koobaadi waxa weeye macrifatu maraatib innaas dadka darajooyinkooda oo la garto fi tawxiidki tawxiidka dhexdiisa inay darajooyinku yihiin dadku tawxiidka kuma sinna iimaankana kuma sinna way ku kala sarreeyaan sarraynta ay tawxiidka ku kala sarreeyaan bayna jannada darajaadkeeda ku kala sarreynayaan saas wey macana inay kala sarreeyaanna waxaa ku tusaya yani dadka qaar ilaahay subxaana wa tacaala coskan oo ku tiirsan oo aan codsanin oon u yeedhanin in lagu tufo iyo in la gubo oo ilaahay subxaana wa tacaala qadihiisa isaga hoggaansan ayaa jira qaarna way kaalaya igu tufay odhi oo way tufan oo way isgubi oo asbaabtii bay qaadan isla markaasi qoladaa kore ma gaari karaan kulligood waa wada muslimiin waana wada mu'miniin tawxiidkii bay la wada yimaadeen laakiin tawxiidkii baa lagu kala saramaay saas way macanaa tawxiidkii baa lagu kala sareeyaa athaaniyatu masalada labaad waxa weeye maa macnaa taxqiiqihi tawxiidka oo la taxqiijiyo macnihiisu wuxuu yahay muxuu yahay macnihiisu macnihiisu wuxuu yahay darajooyinka ugu sarreeyo tawxiidkoo lala yimaado tawakulka tawakulku waxaa la yidhahdaa waa yacni tawxiidka nidaamkiisii iyo xadhigu ku taxnaa wey shayg walbas waa lafdhabar ma laha lafdhabarta towxiidku waa tawakulka wey ilaahay oo la tala saarto subxana wa tacala oo addoon ku kalsoonaado oo addoommadiisa ilaahay addoommadiisa oo dhan uu ka iimaan baxo wax alla waxay qaban karaan inuusan jirin inuu rumeeyo isuge iyagoo dhan inayna waxba qaban karaynin inuu rumeeyo ilaahayga subxaana wa tacaala kownkan maamule ee wax yimaadana isagu keena wixii maqanna isagu maqnaysiiyey wixii la waayana isagu uun macnaha waxa weeyaan sababtii ay ku dhacday allaha subxaanahu wa tacaala inuu ku tiirsanaado waxaa la yidhahdaa tawakulku marka waa nidaamu tawxiid tawxiidka waxa weeye xadhigbuu ku taxnaa iyo lafdhabartiisii wey marka taxqiijinta tawxiidka waxaa laga wadaa darajooyinka ugu sarreeya tawxiidka in laga gaadho athaalithatu macnaha masalada saddexaadi waxa weeye hanaa'uhu ammaanta ilaah ammaanta ilaahay subxaanahu calaa ibraahiima ibraahim uu ammaanay bikownihi ahaanshihiisuu ku ammaanay uu ibraahim ahaa lam yakun mid aan ahayn min almushrikiina gaalada mid gaalada ka mida inuusan ahayn ayuu ilaahay ku ammaanay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam alraabicatu masalada afraadi waxa weeye sanaa'uhu ammaanta ilaahay uu ammaanay calaa saadaati alwliyaa awliyada madaxdoodii buu ilaahay ammaanay bisalaamatihim buu ku ammaanay inay ka nabad qabaan min ashirki shirki ay ka nabad qabaan awliyada madaxdoodii awliyada madaxdooda haddii la yidhaahdo markaba waxaa soo duuliyoo la fahmi waa sheekh cabdilqaadir jilaani saan bay dadku u garan madax kaloo awliye ma garanayaan saadaatu lawliyaa waa saxaabadii nebiga sal alla alay wasalam marka nebiyada laga yimaado waa atbaacu rusul abuubakar baa hormuud u ah abubakar baa hormuud u eh sheekh cabdilqaadir jilaani hormuudu ma aha awliyada saas wey macna maxaa yeelay abubakar iyo sheekh cabdilqaadir isku meel ma geli karaan awliyada wuxuu ka wadaa marka qolyihii alla subxaana wa tacaala uu tilmaamay waladiina hum birabbihim laa yushrikuun waa dadka muminiintaa ah wey maxaa yeele ilahi subxaana wa tacaala qeexiduu qeexay ee awliye uu qeexay waa iimaan iyo taqwo ciddii laga helay iimaan iyo taqwo cid alla ciddii laga helayo waa weli ilaah inagu saan u naqaano maaha inagu waxaan u naqaanaa weliga ninkii la yimaada waxyaale khawaariqulcaadaad ah oo lala yaabo oo aan caadi ahayn samaduu duulaa iftiin buu bixiyey maalin buu roob keenay yani badduu maray laf buu cunay ilaa akhiri wax saas oo kaleeta ayaa macnaha waxaa laga dhigaa inay tahay miisaanka lagu garta awliyada intaa ninkii laga helana waa weli ninkii laga waayana weli ma ah waa miqyaas khalada wey miisaankii sharcigaa la bedelay miisaanka sharcigu saas me miisaanka sharcigu waxa weeye weli alladiina aamanu alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ma intaasaa lagu daayay soo lama qeexin alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun intaa haddaan lagu dari lahayn dad badan baa welinimada sheegan lahaa meelana waa lala aadi lahaa wayna laga yaaba inay u socon lahayn laakiin ilaahay baa qeexayoo uma xil saarin cidnaba in la qeexo isagaa qeexo wuxuu yihi waa dadka mu'miniinta allana ka cabsado weeye wa watacala ha ku kala sarreeyeen amaa khawaariqulcaadaadkaas shaydaanna way ka dhacaan awliyaau shaydaanna way ka dhacaan awliyaau raxmaanna way ka dhacaan wax miisaan noqon kara ma sidaa daraaddeed alimaamu shaafici ayaa wuxuu yidhi haddaad aragta buu yidhi nin salafkii ka mid ah waxaa looga sheegay haddaad aragto nin hawada duulaya hawada nin duulaya ama badda maraya markab la-aan maraya haddaad aragto biyaha dusheeda ku dul socdo isagaaba markab ah ha rumaysanin buu yidhi welina ha u ictiqaadinin ilaa intaad soo qaado akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo kitaabka iyo sunnada miisaanka aad saarto hadduu kitaabka iyo sunnada nin ku dhaqma yahay waa weli ilaah waxaa ka muuqdayna waa karaamaadkii awliyada lagu yaqaanay haddiise laakiin aad ka weydo dhaqankiisa kitaabka iyo sunnada aada ka weydo waa shaydaan buu iska jira shaafici xataa hadalkiisi ma haysano meel la qardo cidlo ah yaynu garaacaynaa soomaalidu sideedaba dhibka haysta wuxuu yahay alimaamu shaafici hal mas'aley ka haystaan weliba yacni waxa weeye ma haystaan kutubtiisii aasaaskaeda isagu u qoray fiqhan xagga fiqiga marka la yidhaahdo madhabkii imaamu shaafici beeye kutubtii ay qoreen culimmadii madhabka u khidmaynaysay alimaamu nawowi iyo keyrkood ayay haystaan laakiin laba arrimoodba alimaamu shaafici way ku khilaafsan yihin waxyaalaha cajaa'ibtale bay ka mid tahy waxyaalaha midda koowaad ay ku khilaafsan yihin waxa weye xagga muctaqadka iyo caqiidadiisii ma haystaanoo qolo waxaa wadata duruqu suufiya dariiqooyinka suufiyadaa wata dhinacii asmaa wa sifaatkana waxay ka haystaan ashcariyay ka haystaan alimaamu shaaficina ma ahayn duruq suufiyana ma ahayn ashcarina muusan ahayn labadaba uu garab marsanaa marka maxaa dhacayo fiqhigiisa aan u qaadanaynaa caqiidadiisiina aynu uga tegin waxyaalaha qariibka abay ka mid tahay imaamu shaafici aimatu salaf buu ka mid yahayo alasmaa wasifaati umruha kamaa ja-at say ku timid ha loo maro saasuu macnaa waxa wey uu leeyay marka awliye ilaahi subxaana wa tacala tacriifkaasay leeyihiin saxaabadii nebigaana sal alay slam hormuud oo ah saas weeyaan waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a ah. say inoo waday inoo waday taasi waxay ina gaadhsiisay dad aan xataa salaada fooda dhigaynin inaan awliye u ictiqaadin heerkaasay ina gaadhsiisay miyaadan arag mid koox wato dad hor taaganoo koox meel ku xidhxidhay oo odhanaya aniga salaadii waaba layga rafciyo waxaan gaadhay manzilo yacni waxa weye salaada iyo takaaliiftaba waa layga qaadayba markaasaa wuxuu deliishanayaa wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin yaqiintii baan gaadhay waa darajo iyo mansile awliyadu ay gaadhaanoo taasaan anigu gaadhay saa daraaddeed salaad iyo soon iyo dadka masaakiinta ee ducafada ah ee yaqiinta aan gaadhin bay waajib ku tahay dad buu hor taagan yahay oo weli u yahay ninkaas oo daba socod waxyaalaha qaraaibkaabay ka mid alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye kownu tarki ruqya tufidda la tufo oo laga tago iyo walkayi gubitaankoo laga tago ahaanshaha ay yihiin labada arrimood min taxqiiqi tawxiid tawxiidka taxqiijintiisa ay ka mid yihiin yacni inuu ruuxu waxaa fiicnaan lahayd inuu yidhahdo kownu tarki listirqaa tufasha dalabka ee tufidda oo lagu tufo ruuxa ka tegitaanka la imaanshaha lala yimaado ruux ku tuftahay kamaala tawxiid ma anfinayso laakiin midda anfinaysa waxa weeyaan waa istirqaaga wey inaad dalabto ood codsato way ayib asaadisatu midda sideedaad lixaadi waxa weeye kownu ljaamic ka kulminaya litilka alkhisaali arrimahaasoo dhan midka kulminaya ahaanshaha uu yahay huwa isagu atawakulu tawakulka uu yahay arrimaha la sheegay oo dhan oo arrimihii xadiidku sheegaya waxa kulminaya wada uruurinayay soo wada hoosgelayaan oo tawakulka ah waa laga faaidaysanaya asaabicatu midda toddobaadi waxa weeye cumqu cilmi salaf cilmu saxaaba saxaabada cilmigooda sidii uu u yani uu u dheeraa siduu salkiisa aan loo gaari karinoo uu u fogaa macnaha cilmi aada u fog ayay lahaayeen saxaabadu ridwaanullahi calayh maxaa yeeley limacrifatihim garashadooda ay garanayeen annahum iyagu lam yanaaluu inaysan gaadhaynin daalika darajadaas ilaa bicamali camal mooye inaysan wax kale ku gaarin markii nebigu sal ly wasalam uu yidhi rag noocaasaa jiro toddobaatan kun oo jannada iska geli doona maynan odhanin talow ma qoladii ma qoladu nebigu dhalayba talow ma caruurtii nebigu dhalayba ma qoladii ree hebel miyaa talow ma qolada dhaqaalahaleba halka mayna u foofina waxay u foofeen xaggii camalkoo waxay yidhahdeen waa nimankii nebiga la saaxiibay ee suxba camalka la yidhahda la yimid qolo waxay yidhahdeen meehe waa nimankii weligood aan shirki gelin geline tawxiidun la yimid waxay marka aadeen waxa lagu kala fiicnaan doono waa camal ee nasab iyo dhalasho ma ah jaah iyo dhaqaalona ma ah mulkina ma ah waxaa lagu kala ficnaan doono inuu camal yahay saasay fahmeen wey macna cilmigoodu marka inuu camiiq yahay oo aada u qodo dheer yahay baa laga garan athaaminatu tasdeedaadi waxa weeye xirsuhum saxaabada dadaalkooda calal khayr khayrka ay ku dadaalayaan khayrka inay ku dadaalayaan waxaad ka garan markuu nebigu hadal duuduuban u riday waxay aada iyo aada ay ugu dadaaleen inay ogaadaan markaasay doodeeda iyo miiqaashkeeda galeen waxay doonayaan markay ogaadaan inay ku dhaqmaan oy la yimaadaan macnaha <clears throat> asaasicatu ta sagaalaadi waxa weeye fadiilatu hadihi lumma ummaddan fadligeeda ummaddan inay ummad fadli badan tahay bilkamiyati xagga tirada waalkayfiyati iyo xagga tayadaba tiro iyo tayaba ummaddani inay ku fadli badan tahay ayay ku tusi xagga tirada xaggeen ka qaadanaynaa sawaadun cadiim nebiga sal alay wasalam markii muuse iyo ummaddii la socday la tuso ummad aada uga fara badan oo ummadaha kaloo dhan ka badan ayaa nebiga la tusoo la yidhi waa ummaddaadii marka tiro ahaan waa ka badan yihin xagga tayadana waxaynu ka qaadanaynaa toddobaatan kun bal ilaa shan milyan wax ku dhow oo xisaab la-aan iyo cadaab la-aan jannada geli baa ku jira ummadda nebi maxamed salawatullah waslamu caleyh marka ummadaha kale waa ka sitaan waa ka fadli badan yihiin xagga tirada iyo tayada labadaba alcaashiratu toddobaadi waxa weeye fadiilatu asxaabi muusa nabiyullaahi muusa asxaabtiisi iyo dadkiisii iyaguna fadligay leeyihiin oo xaggee iyadana laga qaadan waa qolada ku xigta nabigeenna salawaatullahi wasalaamu caleyh xagga tirada iyo cadadka macnaha alxaadiyata cashra mida midka kow iyo tobnaadi waxa weeye masalada kow iyo tobnaad cardu lumam ummadihiioo loo soo bandhigay calayhi nebiga loo soo dhigay bandhigay calayhi salaam nabadgelya dushiisa ha ahaatee ummadihiioo nebiga la tusay salawatullahi wasalaamu caleyh ardiga macnaha goorta la tusay qole waxay yihiin waa leylatu lisraa habeenkii nebiga la dheelmay salawatullhi wasalaamu caleyh iyo micraajkii baa loo soo bandhigay qolina waxay leeyihiin ma ahee isagoo halkan joogo yaa nebigay suurtagal tahay salawatullah wasalaamu caleyh in loo soo bandhigo oo la tuso macnaha wax qariibana ma aha athaaniyata casharata ta labiyo tobnaadi waxa weeye anna kulla ummatin ummad walba tuxsharu waa la soo kulmini oo meeshaa la keeni waxdaha iyadoo keligeeda maca nabiyiha nebigeediina la socota ummad walba si gooniya yaa aakhare loo keenay iyadiiyo nebigeediioo wada socda ahaalidata casharata ta saddex-iyo tobnaadi waxa weeye qilatu man istajaaba cidda yeeshay yarida ay yar tahay lilambiyaai ambiyada yeeshay nebiyadii ilaahay cidda raacday ee yeeshay hadalkooda inay tiradoodu yar tahay wa qaliilun min cibaadiya shakuur waaye in yar waaye bal nebigu sal ly aslam wuxuu ku tilmaamay axaadiistiisa ummadeennan markii umadaha kale laga yimaado ummaddan inta raacaysay rumaynaysa iyo inta diidaysaay waxay ka dhigan yihiin yacni sidii sidii macnaha waxa weye dibi tintiisu wada madowdahayoo waxyar oo cad ay ku taalla tin cad ay ku taalla tin cad ama timihiisa wada cadoo hal madow baa ku yaala saasoo kale wey macana marka inta nebiyada ilaahay raacday way yaryihiin araabicata casharata afariyo tobnaad waxa weye ana man lam yujibhu axadun yacni nebigii aan cidina ajiibin oo ayna raacinin ya'ti wuu imaanay waxdahu isagoo keligiya nebigii cidina ayna raacin oo la rumayninba isagoo keligiya buu maalintii qiyaamo imaan saasaa xadiidka ku taala alkhaamisata casharata ta iyo tobnaadi waxa weeye samaratu hada alcilmi cilmiga ogo cilmigaa aan baranay midhaha ka dhalanay haddaan garanno ahlu baatilku inay badan yihiin ahlulxaquna yar yihiin maxay tahay midhaha ka dhalanaya samarada waxaa la yidhahdaa faa'iidada ka imaanayse camaliyan innaga inoo soo noqonaysa ee nolosheenna saamaynta ku yeelanaysa maxay tahay waxa weeyaan wahuwa samaradaasi waxa weeye cadamu aliqtiraar inaan lagu kadsoomin bilkasrati badnaanshaha xaggaa loo badan yahayo maadaama xagga loo badan yahay xaqu xagguu jiraa asawaadu alacdam xaggaa loo badan yahay sidaa daraaddeed xaqu xagguu jiraa saasaa la diidan yahy ha ku kadsoomin xaggaa loo badan yahay wa cadami zuhdi iyo wa cadamu zuhdi in aan laga tegin oo aan laga cararin xaqa fi lqilati yaraansho daraaddeed yacni dadkiisaa yar oo inta haysataa yar aa midday soomaalidu tidhaahdo wadar iyo waaxidkee waalan waaxidkaa waalan bay ku odhanayaan xaqay xataa halkaa marsiinayaan xaqii xataa ninkii kitaabka alle iyo sunnada wataay isagaa wadar ah saa daraaddeed baa culimada salafku waxay yidhahdaan assawaadu alacdam waxa weeye waa dadka kitaabka iyo sunnada ku camalfala xataa hal nin mahad noqde aljamaacatu yani maa waafaqa alxaqa walow kunta waxdag jamaaco waxaa la yidhahdaa sawaad ulacdam waxaa la yidhahdaa daaif almansuura waxaa la yidhahdaa waa cidda kitaabka iyo sunnada waafaqsan keligaaba haddaad doontano laakiin wadar ya waaxid waaxid baa waalan war la yidhahda ma jirto ninkii kitaabka ilaahay garab marsan iyo sunnada nebigaa waalan oo khaldan macnaha ama tiradiisu ha badato ama ha yaraate ayib asaadisata casharata bal waxay ku cadday nusuustu iska badaayay dhanka badan inuu baatilka yahay wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimu'miniin yani wain tudic aktara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah nusuustaasi waxay faa intooda badan dadka inay lunsan yihiin in yar hanuunsan saas way macana miisaanku marka waa kitaabka iyo sunnada asaadisata casharata ta lix iyo tobnaadi waxa weeye alruksatu rukso iyo ogolaansho laysu ogolaaday fi ruqyati tufidda min alcayni isha layskaga tufo walxumati walxummati iyo macnaha qaniyada qaniyada iyo isho in layskaga tufi karo inay bannaan tahay waxoogaha sheekha hadalkiisa waxaad muddaa inay ka muuqato labadoodaa mooye wax kale inaan layskaga tufi karin laakiin nusuusta waxaa kusoo aroortay cuduro fara badan oo layskaga tufay man ayib asaabicata casharata toddobiya tobnaad waxa weeye cumqu cilmi salaf salafka cilmigiisa iyo siduu u xeel dheeraa liqowlihi xaggee laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa liqowlihi taabiciga odhahdii uu yidhi yani saciid qad axsana man intahaa ilaa maa samic walaakin kada wa kada wuxuu yidhi qad axsana wanaag ayuu sameeyey man intahaa ninkii ku kaaftooma oo ku gaabsada ilaa maa samica wuxuu maqlay ninkii ku camal falaayay wanaag buu sameeyey oo ninkii ama aayad soo gaadhay ama xadiis soo gaadhay ama cilmi soo gaadhay ku dhaqmaayay xumaan horta lama imaanin walaakin kada wa kada laakiin anigase waxaa isoo gaadhay xadiid cabdullaahi ibni cabaas uu warinayo waxaad ka garan marka cilmigooda sida uu camiiqa u ahaa faculima waxaa laga ogaaday marka ana alxadiida alwala xadiidkii hore ee ku bixiyey inuu ninkii taabiciga ahaa inuu isku tufo xadiidkaa hore laa yukhaalifu inuusan garab marsanayn athaaniya xadiidka labaad isma garab marsana ka hore wuxuu tilmaamayaa arrin bannaan oo dadka u bannaan ka dambana muxuu tilmaamayaa arrin macnaha waxa weeyaan middaa ka fiican haddaan ku idhahdo war sidani waa banaan tahay laakiin si ka fiican baa jirta suurtagal maa haade saas way macnaha sidani waa bannaan tahay laakiin waa laga fiican yahayo haddaad sidan samayso oo rag baa kaa fiicnaan raggii ka tegey baa kaa fiican saas way macnaha marka labada xadiis iskama hor imaanaya waana labada xadiisoo saxiixa mid wuxuu tilmaamayaa inay arrintu jaa-is tahay bannaan tahay midna wuxuu tilmaamayaa inay jirto arrin ka fiican oo in ilaahay inta tala saarto laiska daayo inay kasii fiican tahay macna saasay tilmaamaysa cilmigooda cumqigiisana waxaa laga garanayaa markii uu yidhi xadiidkaasaa isoo gaadho yacni iga soo gaadhay ninka muuse odhanin adiga iyo waxaad wadataba waxba kama jiro xadiidkaad sheegaysana waxba kama jiro ee wuu u qiray wuxuu yidhi haddaad ku canfasho wax ku soo gaadhay allah ku siiyo aniga laakiin tanaa isoo gaadhay oo ficlan saas wey ruux hadduu cilmi hayo ruux kaleetana uu yidhahdo war cilmigaad hayso mid ka gedisan baan anigana hayaa inuu tajaawus iyo xadgudub ku sameeyo ma ah inuu isagii weeraro yidhahdo war waxaad wadato waxba kama jira ma ah ilaa uu ta'akudo oo uu hubsado ogaado waxaan uu wataay baloorta meeshu ku salleeya hadduu marka cilmi kitaab iyo sunno iyo wax deliishanayo istidlaalkiisana uu sax yahay inaad macnaha waxa weeye aada weerarto ma aha ama aada ku xadgudubto macna athaaminata casharata ta sideed iyo tobnaadi waxa weeye bucdu salafi salafku siday uga fogaayeen can madxi linsaani insaanka in lagu ammaano bimaa laysa fiihi wax aan dhexdiisa ahayn wuxuusan ruuxu la imaanin inay ammaanay ugu soo hoyato oo lagu ammaano salafku aad bay u nacbaayeen bal wuxuu la yimid iyo camalkiisa saalixa ah iyo wanaagga uu leeyahay in lagu ammaano ammaantoo dhan bay necbaan jireen waxaadan lahayn in lagu saaraayo waa khalad khalad buu dul saaray waa ka ilaahi subxana wa tacaala yani waxa weeyaan fi suurati ali cimraan aakhirkeeda walaa taxsabana aladiina yafraxuuna bima aatow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabanahum bimafaazati min alcadaab waxaadan la imaanin haddaad iska jeclaato oon adoon yani waxa weye ahayn sheekh oon caalim ahayn inuu yidhahdo caalim ood iska jeclaato adoon geesi ahayn inuu yidhahdo geesi ood iska jeclaato adoo bakayl ah in lagu yidhahdo deeqsi haddaad uun iska jeclaa tahay taa way midda laga hadla marka selafku aad bay uga fogayeen waana akhlaaq xun waay haddaad tahay baa xataa ay fiican tahay inay kuu qarsoon tahayo aadan macnaha waxa weye dadku ayna kaa sheeg sheegin ayib ataasicata casharata ta sideed sagaaliyo tobnaadi waxa weeye qawluhu odhaahdiisa uu yidhi weye anta adigu minhum ka mid baa tahay okaashuu nabigu ku yidhi anta adigu xukaashow minhum toddobaatanka kun baad ka mid tahay ee jannada gelaya calamu weye arrinkaasi calaamo oo min aclaami nubuwa nebiga calaamooyinka nebinimadiisa ka mid nebinimada nebigeenna astaamaha iyo calaamooyinka kutusaya ka mid maxaa yeele xukaashata bni muxsan muxsan saxaabigaa la yidhaahdo ficlan yacni muusan ridoobin islaamkana muusan ka bixin islaamnimuu ku dhintay siduu nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh ku tilmaamayna mayna noqotay iyo suxbadii nebiga isagoon bedelin ayuu dhintay waalcishruuna alcishruuna midda labaatanaadi waxa weye fadiilatu cukaasha cukaasho saxaabiga la yidhaahdaa fadliga uu leeyahay raggii mujaahidiintahay aada u dagaalamay buu ka mid ahaa radi allahu canhu ardaa alxaadiyatu walcishruun kow iyo labaatanaadi waxa weye isticmaalu lmacaariid sarbeebyaasha oo la isticmaalo almacaariid waxaa la yidhahdaa sarbeebta hadal ujeeddo ka wadato ujeeddada aada ka wadatana ruuxa aada doonayso inaad si fahansiiso sida aada fahansiinaysa iyo si kalena hadalka waa laga waa ixtimaalaa macarid bare sarbeeb xaggee laga qaadanaya sabaqaka biha cukaasha halkaasaa laga qaadanaya nebigu sal alay waslam wuxuu ku qanciyey ninkii labaad hadal sarbeeb ah oo hadal toos ah hadduu dhihi lahaa kuma jirtid dhib baa ka imaan laha waad ku jirtaa haddii la odhan lahaana iyadana dhib baa ka imaan lahaayo waa laisdabageli lahaa labadii arrimoodba nebigu wuxuu ku oobsaday hadalkaas sarbeebta macna ayib athaaniyatu walcishruuna taa labi-iyo labaatanaadi waxa weeye xusnu khuluqihi sala allahu alayh wasalam nabiga akhlaaq wanaagiisa siday akhlaaqdiisu u wanaagsanay xaggee laga qaadan ya sabaqaka biha cukaasha nebigu sal alay wasalam muusan jeclaysanin ninkaa kaleeto inuu qalbigiisa dhaawaco akhlaaq wanaagay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadani nebigu sal alay wasalam saxaabadood doodaysa markuu kusoo baxay muusan tacniifinin mana uusan canaananin mana uusan caayin ee wuu u sheegay nebigu salawatullah waslamu aleyh si tartiib uu u sheegay marka nebigu sal alay wasalam akhlaaq wanaagiisana inuu akhlaaq wanaagsan lahaana waa laga qaadan hada wabilahi towfiiq wa sal allahuma wasalama cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslm shirkiga weyn shirkiga weyn wax alla wixii jid u ah oo loo sii mari karo oo kuu geyn kara ayaa shirkul asqarka la yidhaahdaa sida masalan ilaahay keyrkoo lagu dhaarto oo kale shirkul asqarka soo gelaysa istustuska iyo ismaqashiintaoo kale way inoo imaan doontaa insha allahu tacaala marka labadaba inuu ruuxu baqdin ka qabo oo ka digtoonaado taasaa macnaha meesha laga hadlaya munaasabada uu baabku uu laleeyahay abwaabtii hore wax weeye horaal sheekhu wuxuu soo sheegay baabu taxqiiqi tawxiid tawxiidka taxqiijintiisu ka soo hadlay ruuxu marka si uusan isu mahadinin oo uusan u odhanin aleelahay yacni muwaxid buuxaa tahay oo towxiidkii waad la timid ayaa waxa uu baabkan uu u guntayo inuu ku dareensiiyo mar walba heer walbood gaadhaba inaad cabsi ka qabto waxa layihahda shirki inaad ku dhacdo baabu lkhawfi min ashirki shirkigii oo laga cabsado oo layska jiruu ka wadaa macnaha ayuu baabu yahay wa qowlihi wa qowli illaahi wa qowli illaahi iyo ilaahay odhahdiisii buu u yahay baab alle uu yihi caza wajal ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in lala wadaajiyo bihi isaga addoommadiisa in wax lala wadaajiyo dembigaa ilaahay ma dhaafo wayakfiru wuuse dhaafaa maa duuna daalika wixii intaa ka yar oo ka hooseeya liman yashaau ciduu doonuu ilaahay u dhaafaa subxaana wa tacaala macnaheedu shirkiga dembiga la yidhaahdo ilaahay ma dhaafo subxaana wa tacaala laakiin wixii dembi ahee ka yar shirki ilaahay wuxuu ku xidhan yahay doonitaankiisa oo hadduu doonana addoonkiisa uu u dhaaf hadduu doonana ilaahay uu u ciqaabi subxaana wa tacaala laakiin shirkiga isaga lama dhaafo oo ilaahay subxaana wa tacaala ma uu dhaafo sidaas weeyaan shirkigu waa dembi la galo ugu wen yahay dembi la galo ayuu ugu wen yahay dulmi la galona ugu foolxun yahay maxaa yeelay waa meel kaga dhaca ilaahay subxaana watacaala meel lagaga dhacay wey haddii ilaahay iyo addoommadiisaba aada isku mataal ka dhigtay ood meel wada keentood wax wadaajisay wax ka foolxini ma jiro yani meel kaga dhac ka weyn ilaahay subxaana watacaala yani cid meel lagaga dhaco ciddii ugu weyneyd oo alla subxaana watacaala baad meel kaga dhacday maxaa yeele xaqiisii u goonida ahaa yaad cid kale la siisay talabaad makhluuqa ujeedadii dhannaydee loo abuuray ee samaawaadkii dhulkii kulli loo istaajiyey ayaad ka hortagtay ood mucaaradaysay maxaa yeelay samaawaadka iyo ilaahay kulli wuxuu u abuuray makhluuqaadka litaxqiiqi tawxiid marka arrin mabdi iyo weynaa ee nooca ahaana waa dumisay ama waad mucaaradayso waad ka hortagtay ilaahayna subxaana wa tacaala addoommadiisaad ku shabahday maxaa yeelay ninkii yidhaahda ilaahayna waa loo gowrici karaa jinkana waa loo gawraci karaa awliyada iyo awowyadana waa loo yeedhan karaa ilaahayna waa loo yeedhan karaa macnaheedu waxa weeye ilaah iyo makhluuqiisii buu isku meel dhigay oo isku shabahay wey macna saas daraaddeed buu wuxuu ku yahay dembika ugu weyn la galo mar hadduu saas yahayna ilaahay ma dhaafo subxaana wa tacaala oo addoommada u dhaafi maayo laakiin wix alle wixii kasoo soo hadho dhan ilaahay waa dhaafaa ayb aayad kale waxa uu ilaahi subxaana wa tacaala ku leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yaqfiru dunuuba jamiica addoommadaydii xadgudubka sameeyey lafahooda ku xadgudbayow ha quusaninoo naxariista ilaahay ha ka quusanina maxaa yeele ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican dunuubtoo dhan ilaahay waa dhaafaa ayaddanna maxay leedahay ilaahay dembigii shirki ka yar wuu dhaafaa laakiin shirkiga ma dhaafo labada ayadood miya iska hor imaanayaan iskama hor imaanayaan aayaddaa odhanaysa ilaahay shirkiga ma dhaafo macnaheedu waxa weeyaan haddaan laga toobad toobadkeenin wey aayaddan odhanaysa ilaahay dunuubtoo dhan wuu dhaafaana haddii laga toobad keeno wey marka sidaas wey haddii addoonku uu towbad keeno oo uu dembiga ka soo laabto oo uu qirto oo ilaahay u noqdo subxaana watacaala shirki iyo hayrkiiba ilaahay subxana watacaala waa dhaafaa aayaddana ka hadlaysa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican haddiise laakiin addoonku isagoon shirki ka towbad keenin isagoon towbad keenin hadduu dhinto dembiga uu ku dhintay baa la fiirin hadduu shirki yahay waa waa xijaabtay kaas wax dembi dhaaf ah oo ilaahay agtiisa uu ka helaya ma jireen naartuu ku waani haddiise laakiin shirki uu ka yaryahay dembiguu ku geeriyooday ilaahay mashiicadiisu hoos yaallaayo rabbibaa suu ka doono yeeli si alla suu damco ilaahay ka yeeliyo hadduu doonana ilaahay waa u dembi dhaaf hadduu doonana ilaahay subxaana watacaala intuu ka gooyo oo u ciqaabo o u cadaabo dembiguu galay yaa markaa kadib buu jannada geyn ilaahay subxana wa tacala marba hadduusan shirki ku dhibanin saas wey marka labada aayadood marka macnahooda iskama hor imaanayaan ayib mar hadduu marka shirkigu intaa la egyahay oo dembi intaa la egyahay oo ilaahay dembi dhaafkiisii iyo naxariistiisii ballaanayd aada ku seegayso ood kaga qabayso soo inaad iska ilaaliso marka ma haboon ood mar walba ka digtoonaatood ka cabsato ood iskontaroosho taas way marka meesha xadiidka laga daliishanayo su-aal baa marka laisweydiinaya ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi baa layidhi shirkigaa aanusan ilaahay dhaafaynin shirkiguusan ilaahay dhaafaynin ka yarma ku jiraa kii yaraa iyo kii weynaaba addoonku hadduu isagoon ka toobadkeenin ku geeriyoodo ilaahay ma dhaafaya miya mise ka yarkaa kuma jire ka weyn baa laga wadaa culimada sida sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale mar wuxuu yidhi shirkiga yar hadduu addoonku ku geeriyoodo mashiicada ilaahay buu hoos yaallaayo ilaahay hadduu doonana wuu dhaafay hadduu doonana wuu ciqaabi oo dunuubta kale waaweyn buu kala mid dhigay marna wuxuu yidhi shirkiga yar iyo ka weyn labadoodaba ilaahay dhaafi maayo subxaana wa tacaala oo hadduu addoonku shirki yar ku gaaro geeriyoodo loo dhaafi maayo waa loo ciqaabi laakiin ja naarta ku waari maayo naarta ku waari maayo laakiin la dhaafi maayo xagga dhaafid la-aanta ka weyn buu kala mid yahay xagga kuwaaridda iyo kuwaarid la-aantana wuu kaga gedisany inuusan ruuxa shirkiga yar ku geeriyooday uusan naarta ku waaraynin waa maxalu ijmaac yani waa laisla ogolya naarta isaga ku waari maayo laakiin madnuunta kale waaweyn buu la mid yahay oo ilaahay inuu dhaafaa suurtagal amise sinaba loo dhaafi maayo masaladaa weye masalada macnaha culimadu ay qaarba si leeyihiin aayaddase waxaa ka muuqda ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi shirki oo dhan ama ha yaraada ama ha weynaaday inaan la dhaafaynin cumuumka koley aayadii ilaaqeeda saasaa ka muuqda wallahu aclam aayaddu waxay raddi ku tahay sidoo kale nimanka la yidhahdo muctasilada iyo khawaarijta muctasilada iyo khawaarijta waa firaqdii manhajka salafkii jidkooda ka lumay qolyo ka mida wey oo waxay qabaan ruuxu hadduu dembi weynba ku geeriyoodo shirkiyuusan ahayn hadduu doono zinada iyo qatliga iyo yani waxa sariqada iyo wax dunuubta waaweyn dembi weynba hadduu adoonku ku dhinto isagoon ka toobad keenin waxay qabaan waa mukhallad fi naar naartu ku bay qabaan oo naarta laga soo saari maayo aayaddaa marka radinayso ilaahay wuxuu ihi wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa wax alla wixii shirki ka sokeeya ee ka yar ilaahay addoommadiisa hadduu doono wuu u dhaafi alla subxaana wa tacaala saasa macnaha laga faa qaala alkhaliilu calayhi asalaam nabiyullaahi ibraahim baa wuxuu yidhi wajnubnii ilaahow ifogee aniga iyo wa baniya wiilashaydaba an nacbuda naga fogay inaan caabudno alasnaama sanamyaasha inaan caabudno ilaahu aniga wiilashaydababa naga fogay inaanu sanam caabudno yacni ilaahu annaga iyo iyagana kala durki annagana dhinacna gee asnaamta cibaadadoodana dhinac geed la kala foge wey wiilashiisaa marka uu leeyahay adiga wiilashayda ma wiilashuu dhalayba nabiyullaahi ibraahim calayhi asalaam isxaaq iyo ismaaciil unbuu dhalay inta la ogyahay waxuu dhala sulbigiisa ma kuwaasu marka ka wadaa mise caruurtii ka farcantay buu ka wadaa kulli waa la yidhi mid walba culimada qaar ka mid a ah odhanaya caruurtii uu ka farcantay oo dhan baa laga wadaa haddii la yidhaahdo kuwuu sii dhalay kuway sii dhaleen ee weligii kasii farcamay haddii la yidhaahdo baryadaa nabiyullaahi ibraahiima calayhi salaam qaarna laga aqbal qaarna lagama aqbalin sidii nabigeennuba salawatullhi wasalaamu calayh uu ilaahay u weydiistay anlaa yajcala ba'sa alummati bacduhaa yani fi bacd ummadda dhibaatadeeda inuusan ilaahay dhex dhigin oo yadan iyada isku dirin ayuu nebigu ilahay weydiistay subxaana wa tacala waa laga diiday lagama ogolaanin baa layidhi taas laakiin kuwo kaloo nebigu uu ilaahay ka codsado weydiistay baa laga ogolaaday marka haddii la yidhaahdo wax alla wixii nebiyullaahi ibraahim ka farcamay baa laga wadaa ducadaa qaarna laga yeel oo waa qaarkii muwaxidiinta ahaayo mu'miniinta ahaa qaar caruurtiisii ka mid ahoo kuwii kasii farcamay ahoo gaaloobayna waa jiraan oo shirki qaatay oo macnaha mabdaa ku inxiraafay marka waxaa la dhihi sidii dacwadii baryadii nabigeenna salawatulli wasalaamu caleyh oo kale qaarna laga yeel qaarna lagama yeelin haddii la yidhahdo waa wiilashuu dhalay haddii la yidhaahdana yani ilaaqeedaa wey oo ismaaciil iyo yani markaa laga wado isxaq aniyo wiilashaydaba ilaah waxaad naga fogeysaa inaanu sanam caabudno taasi marka waxay keenaysaa nabiyullaahi ibraahim ba calayhi salaam meeshuu ilaahay kaleeya ka weydiisanayo ilaahu shirki iga fogee oo sanam cibaadadii ilaahu iga durki oo iga ilaali innaga xaggeen joognaa marka waa khaliilu khaliiluraxmaan ilaahay subxaana watacaala tacaala addoommadiisa kuu ugu jecel yahay xagga fadliga rusushana nabigeenna salawaatullahi wasalaamu calayhi rasuulka soo raaca marka isagoo sidaasuu ilaahay haddana wuxuu leeyahay ilaahu shirka iga ilaali oo weydiisanaya nin kastaoo marka nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam kasoo soo hadhay oo dhan waxaa marka ku haboon inuu cabsado oo uu mar walba uu wadnaha farta ku hayo amaa shirku ku dhacdaa amaad gaalowdaa oo amaad inxiraftaa amau kuusoo dhuntaa mar walba inuu cabsidaasi ay ku jirto ayay macnaha ku tusaya saa daraaddeed baa ibraahim taymi oo salafki ka mid ah wuxuu yihi man ya'manu lbalaa'a bacda ibraahim buu nabiyullaahi ibraahim kadib ninka balaayo iyo shirki ka aamin noqonayaa wey haddii nabiyullaahi ibraahim masaa uga cabsanayo war bacda nebiyllaahi ibraahim ninka isdhigane odhanay aniga shirki geli maayo ummada gaaloobay oo inaan cabsadaaba macnaha macno la-aan weye kuma weyaan buu leeyay sidaas wey ficlan saxaabadii nabiguna sal ly slam saasay ahayen sida uu ibn abi mulayka uu leeyahay adraktu halaaiina min asxaabi nabiyi sal lay wasalam kulluhum yakhaafu nifaaqa calaa nafsihi toddobaatan nin oo asxaabtii nebiga soddon nin soddon nin oo asxaabtii nabiga sal ly wasalam ayaan soo gaadhay buuhi taabici wey oo mid walbo iyaga ka mida lefihiisa uu munaafiqnimo uga cabsanay amaad munaafaqowdaa oo asxaabtii nebi maxamed salawatulli wasalaamu calayh waa raggii jihaadka iyo khazawaadka iyo nusrada islaamka iyo gacanta ku lahaw wixii laogaa soo maray haddana munaafiqnimo isaga cabsa bal iska badaaye cumar ibnu khadaab radi allahu canhu ayaa xudayfa oo nebiga sirhayihiisa ahaa yuu wuxuu weydiiyey xudayfow ilaahay baan kugu dhaariyey magacyada nebigu uu kuu sheegay ee munaafiqiinta magacyahooda ah magacayga ma ku daray buuri markaasuu yidhi maya adiga cid ka dambaysoon tadkiyeyna ma ay jirto buu yihi xudayfa radia allahu canhu cumar meesha marka uu iska raadinahayay bal magacyihiisa in munaafiqiinta lagu daray inuu munaafiq yahay iyo in kaleeto miskiin maanta joogaayo maxay miskiin maanta joogaayo raggan awliyanimada isu caleemo saaray ee loo caleemo saaray ee loo ogolaaday ayaguna macnaha waxa weye qaatay oo guddoonsaday xaggay yaallaan marka waa khalad intiisa la wey cidda haba yaraatee isa siin karta iimaan buuxa iyo towxiid buuxda iyo islaamnimo buuxda iyo mar walba cabsi ku jira wey ruuxa muslimka saasaa laga doonaya saa sheegi wey marka soomaalida sideedaba waxoogaa caqiide niman la yidhahdo murji-a caqiidadoodii baa raad badan nagu laho xoogaa waxaad moodaa kalsooni buuxda iska haysana kalsooni buuxda ayaynu iska haysana mid baa wuxuu ii sheegay maalin kacbada iyadoo la dawaafayo ayaa laba nin oo soomaaliya kacbada dadka dawaafaya ka mid ah waxay arkeen markaa dadkan eshiya ka yimaada ee hunuudda iyo baakistaaniyiinta iyo dadkaas waa dad aada u qalbi jirecsan waa laba intay ku dhagan yihiin kacbada yani maradeeda oo yahayo oo ilmeynaya arkeen markaasuu yidhahdeen warhaadem dadkaa ooyahay maxaa inaga duway labadoodbaa baa sheekaysanay dadkan ooyahaye ee sakaraadka ahee khushuucda ka muuqato maxaa inaga duway markaasuu wuxuu yidhi kii kalaa u jawaabayo caydin cune calooshiisuu ka yuculilqabaaya wuxuu la yimid buu ogyahay iyo galay inagu maxaan gallay bu inagu maxaan gallay maaa la dhiin saas wey marka taqriiban saasoo kalea iska nahayo yani kalsooni buuxdaan iska haysanaa kaadhad inaan haysanaad mooda maarta inaan jannada gelayn waxaan kadaatu waa halis wey meesha nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ilaahu shirki iga fogay uu leeyahay mar walba inaan taxadirno wey macna saasaa la doonaya qaala alkhaliilu calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi wajnubnii iga fogay allow aniga iyo wa baniya labadeed iyo wiilashaydaba an nacbuda inaan caabudno naga fogeen alasnaama sanabyaasha inaan caabudno ilaahu towxiidka nagu sugweeye oo nagu dil saasuu nabiyulahi ibraahim alla weydiisanaya subxaana wa tacaala wa fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa waxaa kusoo soo arooray inuu nebigu yidhi salawatullhi wasalaamu calayhi akhwafu maa shayka ugu cabsi aan ugu cabsi badnahay shaygaasoo akhaafu aan cabsanayo akhwafu maa shayka loogu cabsi badan yahay kaasoo akhaafu aan cabsanayo calaykum dushiinna aan uga cabsani ashirku alaskaru waa shirkiga yar shay aan ka cabsan oon idinka cabsanayo ka loogu cabsi badan yahay waa shirkiga yar buu nabigu yuhi salawatullah wasalaamu caleyh fasu-ila canhu nabigaa la weydiiyey salawatullah wasalaamu caleyh shirkiga yari muxuu yahay faqaala nabigu wuxuu uhi sal ly slam alriyaa waa istustuska waay xadiidka sheekhu cid warisay muusan sheegin laakiin waxaa wariyey alimaamu axmed iyo dabaraani iyo bayhaqi baa wariyey waana xadiis saxiixa ah wey nabiga waxaa la weydiiyey sal wuxuu nabigu yihi sal lay wasalam waxaan idinka cabsanayo waxaa ugu daran oo weliba aada aan uga idinkaga cabsanayo waxa weeye waa shirkiga yar shirkigii yaraa markii la weydiiyeyna istustuska ayuu nabigu sal ly wasalam ayuu ku sheegay riyaaga waxaa la yidhaahdaa ruuxu inuu ilaahay caabudo oo cibaadadii uu la yimid u qurxiyo ama wax ugu siyaadiyo dadku ha ku arkeen ama ha ku maqleen ha lagaa sheego ha lagugu ammaano waxoogaa adduunye aada ku heshid waa shirka asqara wey shirkigaa yar wey ismaqashiinta iyaduna la mida man ra'aa ra'a allaahu bihi waman samaca samaca allaahu bihi ninkii dadka istusa intaa ilaahay dheef ha uga dhig oo wax kale yuusan ka helin cibaadadiisa ninkii dadka ismaqashiyana dadka allaha maqashiyo intaa uun dheef allah ha uga dhigo habaar wey ama waa khabar weeyaanoo intaa unbuba ka heli wax kale ka heli maayo marka shirki yar weeyaanoo waa gaalnimo yar wey camalkii cibaadada ahaa ee ilaahay loo samayn jiray subxaana wa tacaala waxoogaa inaad cid kaleeto ilaahay buu cid kale inaan la caabudin ruuxu waa rumaysan yahay laakiin camalkiibu wuxuu qurxinayaa oo ku siyaadinayaa oo maaragtay u samaynaya ha lagu arko oo ha lagu sheeg sheego waa arrin halisa wey arrin aada iyo aada halis a wey bal nebigu sal ly wasalam wuxuu sheegay dadka ugu horeeya ee naarta geli doona saddex nin buu ku sheegay waa nin caalim ah iyo nin mujaahid ah iyo nin deeqsiyo jawaad ah saddexdaa nin baa naarta dadka ugu horgeli saddexdoodaba camal aada u fiican bay la yimaadeen laakiin niyadaa kharibtay niyadaa kharibtay oo niyada ruknigii tiirkii koowaad ee camalku lahaa oo ikhlaas ayay ka tageen ka koowaad waa nin caalimo ilaahay baa la horkeenay subxaana watacaala tacaala wuxuu odhanayaa waxaan ku baray maxaad ku samaysay waan ku camal falay oo dadkaan baray yacni waxa weyaan adiga daraada beenta weyaan baa lama markaasaa naarta loo jiyey waxaad u baratay in lagu yidhaahdo hebel waa caalim waa mufti khatar ah wey kii kale mujaahidkaana maxaa macnaa waxa weeye isagana su-aalaa la weydiin markaasu wuxuu odhanayaa ilaahu adiga dartaa baan u jihaaday oo dartaa baa la ii dilay oo kale igu dhacay markaasaa waxaa odhanaya beentaa wey waxaad u dagaalamaysay eed u ordaysay dan kale maada lahayn ha lagu yidhaahdo hebel waa heliyey oo waa geesi khatar ah intaa unbaad adigu doonaysa waadna heshay waxaad doonaysay wey maanta waxba agtayda kumalihi ka kalena waa ninkaa deeqsiga ee gacanta furan buu bixin jiray xoolihii baa laga warsan markaasuu ilaahu xoolihii waan bixiyey oo jidkaagaan ku bixiyey markaasaa la odhanayaa beentaa wey in lagu ammaano la yidhahdo hebel waa deeqsi intaa unbaad doonaysa waadna heshay waxba ilahay agtiisa ku naarta saddexdaba naarta uu kaxeeyaa la dhihi marka xaggay ka xumaatay waxay ka xumaatay camalku asalkiisu waa fiicayn oo waa jihaad iyo cilmi iyo waxa weeyaan yacni xoolo la bixinayo sadaqa wey asalka camalku waa fiicanya maxaa kharibay waxaa qadibay niyadaa qadibay niyadaan saxahay inama alacmaalu binniyaat camalku niyadaasuu ku xidhan xidhanya hadday niyadu toosto camalku waa hagaag haddii kale waxba kama jiro halbacad lagu lisawey waxaa xadiid kale kusoo arooray inuu nebigu sal ly slam sheegay ciddii shirkigaa yar la timaadaayey maalinta qiyaamada inuu ilaahay ku odhan doono subxaana wa tacaala dadka idhabuu ila aladiina kuntum turaa'uuna fi dunya fanduruu hal tajiduuna cindahum jazaa kaca aada baa la dhihi dadkaad istutusayseen iyo kuwaad ismaqashiinayseen iyo kuwaad ammaanta ka rabteen kaca aada baa la dhihi bal abaalgud inaad ka heshaan agtooda camalkii iyagaad u samayseene abaalgudkiisii iyaga ka raadsadaa la dhihi maujeeda waxba maba yaraatay ilahay agtii subxaana watacaala kuma lihidin wey saas weyaan marka waa aada aada bay halisu tahay waa shirki yar wey shirkigaa yar marka islaamnimada lagagama baxo oo ruuxu ku gaaloobi maayo laakiin saamayn buu ku leeyahay camalkiisa camalkii uu la yimid ee uu istustuska dhex geliyey ayuu ayay saamayn ku yeelanaysaa ayib su-aal baa marka meesha taalla saamayn intee leeg bay camalka ku yeelanaysaa riyaada iyo istustusku camalkii ma burinaysaa mise waxbay ka soo reebi istustuska laba qibood baa loo kala qaadaya in uu isagu camalka ku geliyey oo camalkanba marka horeba bilowgiisii horeba wuu la saaxiibayo camalkaba waxaad u samaysayba oo kugu bixiyo kugu riixay ha lagu maqlo oo ha lagu arko xogaagaasaad ka doonaysaa intaasaaba kuu geysayba sidaas haddii uu noqdo oo ay noqoto iyadu waxa camalka kugu riixayba camalkii dhannaa ee la timidi waxba kama jiro habaan mansuuran wey waa bus dabayl la raaciyey wey waxba kuma yaallaan xaaladda labaadi waxa weeye camalkii iyadu maynan kugu riixine camalkii markaad ilaahay daraaddii baad u gashay oo ikhlaas baad ku gashay markaad dhexda marinayso ayay kugu soo dhacday masalan salaad baad ku jirtay ilaahay dartii iyo ikhlaas baad ku gashay ragcaddii ugu horreysay markaad dhammaysatay ayaa dad meeshii yimaadeen dad waxoogaa agtaada qadar iyo qiimeyn ku leh ayaa meesha soo farfadhiistay markaasaad ragcaddii dambe waxaad bilowday inaad qurqurxiso ood naashnaashto dadkan inay ku arkaan daraaddeed ujeeda macnaha camalkii asalkiisii hore iyadu kuuma geynin laakiin dhexda markaad marayso iyay kusoo gashay camalkaasi ma burinaysaa mise ma burinaysa labaa loo kala qaadi labada loo kala qaadi waxay tahay camalka markii ay kugu timid dhexdiisa haddaad iska difaacday ood iska celisay ood isku dayday inaad ka hor tagto camalkaagu waa sax wax dhibana kuu geysan mayso maxaa yeele addoonku intii tabartii ahaa waa sameeyey inta tabartaada haddaad samayso la dagaalamtayna camalkaagii waxba yeeli maysa camalkaagu waa ku jira ayib labaadan dagaalamina waad isu dhiibtay waad horbooday waad ogolaatay yani waad u hogaansasay haddaad sidaas samayso oo markay kugu timaada aadan ka hortegin oo aada qaadato markaa camalkii waa burayaa camalkii way burinaysaa oo way baabi'in ma camalkii oo dhan bay baabi'in mise qeybtan ay gashay bay baabi'in waa la kala qaadi oo camalku haddii uu uu kala gu'i karana waa la kala goyn hadduusan kala gu'i karinna way wada baabi'in camalka kala gu'i kara masalan waxa weeye waa camal awalkiisuna sax noqon karo aakhirkiisuna khaldami karo waa la kala goyn karaa maalan sadaquu bixinaya ruux markuu wuxuu rabay in boqol shilin bixiyo haraambey weeyaanoo meesha madax baa joogta kaba soo qaad maalan waxyaalaha hadda u badan ee macnaha yani suwarkaasi ka dhaca badanta meeshii markuu konton bixiyey boqolkuu doonayo inuu bixiyo kontonkaa ikhlaas buu ku bixiyey kontonkanuu isla soo taagay oo waxoogaaga riyadu ay gashay isdutusku kontonkaa dambe ay gashay baa ka kaca kontonkii hore waa u jiraan haddii camalku saa u kala gudi karo qaybtay gashay bay burburin qaybta kaleetana waa sax haddiise laakiin camalku uusan kala gu'i karin sida salaadoo kale ilan salaada suurtagal maaha inay qaybta horena ka asaxdo qaybta dambena ay ka xumaato suurtagal maaha ama way wada xumaan ama way wada ficnaani soomaa camal noocaasoo kalea hadday gashana kulligii way wada burburin oo macnaha waxba kasoo reebi mayso waxba kaagama yeelaan camalka isaga macna saasaa loo kala qaadayaa saamaynta ay ku yeelan karto riyaaga iyo sumcadu camalka ay ku yeelan karto macna wa fi lxadiidi waxaa ku soo arooray akhwafu maa hadalka nebiga sal ly slam nebigu wuxuu yidhi wey macna akhwafu maa shayka loogu cabsi badan yahay oo akhaafu aan cabsanayo calaykum dushiina aan idinka cabsan waxyaalahaan idinka cabsanayo wax badan buu nabigu inooga cabsan jiray salawatulli wasalaamu caleyh oo ka mid a ah macnaa adduunyada iyo waxyaalahaas kulligood waxaa isku fuuqfuuqsanoo aada aan idinka cabsi qabaa buu nabigu yihi ashirku lasqar shirkiga yarka ah fa su-ila canhu waa la weydiiyey nabiga sal ly wasalam shirkiga yari muxuu yahay faqaala nabigu wuxuu uhi sal ly wasalam alriyaa waa istutusida wey dadka inaad camalka u samayso ha lagu arko ama ha lagu maqlo ama ha lagu ammaano ama ku caanbax ila akhiri waxyaala noocaasoo kale a wey wacan ibni mascuudin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay wasalam nabigu ana rasuula lahi sal lay wasalam rasuulku qaala wuxuu yihi <coughs> man maata ciddii dhimata wa huwa isagoo yadcuu u yeedhanaya min duuni illaahi alla sokadiisa niddan cid uu ilaahay u ekeysiiyey dakhala wuxuu geli ruuxaasi annaara naartuu gelaya rawahu lbukhaariy baa wariya xadiidka ciddii dhimata isaga oo u yeedhanaya ama caabudaya cid ilaahay subxaana watacaala uu garab dhigay oo u ekeysiiyey naarta ayuu geli buuhi nabigu salawatullah waslamu caleyh nibdiga waxaa la yidhahdaa ashabiih waalmathiil yani nidduka wa nadiiruka wa mathiiluka wa shabiihuka waa kelimaad mutaraadifa luqada carabiga waa isku wada mid macnaheedu waxa weeyaan cid ilaahay uu kala mid dhigay isagoo u yeedhanayo caabudayo ruuxii ku geeriyoodayo naartuu geli cid ilaahay lagala mid dhigay in alla inta ilaahay cid aan ahayn caabudaay ma qabaan ilaahay iyo addoommadiisu inay min jamiici alwujuuhi ka siman yihiin dhinac walba inay ka siman yihiin oo ilaahay kala mid yihiin qolyaha xataa asnaamta caabudaya ma qabaan laakiin ilaahay buu kala mid dhigay waxaa laga wadaa haddiiba aada tidhaahdo ilaahay soo gowraca isagu keligii ma laha haddaad tidhaahdo ilaahay cid aan ahayn baa loo gowrici karaa khalaas qad jacalta lilaahi niddan simidda ilaahay lala simaya addoommadiisuna waa taa maxaa yeele waxaad adigu gooni u leedahay cid kale haddii lagula siiyo ciddaa wujuuhdiiyo dhinacyada qaarkood baa lagaala simay macna sad baa laydinka dhexaysiiyeyo laydin qaybiyey qaybintaasuu ilaahay diidi subxaana wa tacaala maxaa yeele ma ogolaan karo ilaahay subxana wa tacaala addoommadaada wax la wadaag ma ogolaan karo ana akna shurakaa'i can shirki ilahi subxana wa tacala saasuu leeyahy inta wax wadaagta anigu wadaagga sidaydaba waa ka maarmaa waana ka kaaftoomaa ninkii camal sameeyo camalkaa cid kale ila wadaajiyaay isagiiyo camalkiisaba waa u dayn buu alla leeyahy subxana wa tacala cid kale haddaad ilaahay wax ugu dartahay waa laguu daynoo faraha lagaga qaadi kaa kale unbaad u samaysay ilahi subxana wa tacala waxba kuma laha w ducada markaa wahuwa yadcuda ducadu waa laba qaybood ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala la yidhahda labadaa qaybood bay leedahay ducaau cibaada waxaa la yidhahdaa waa cibaadadii ilaahay uu lahaa inaad addoommo kala siiso maalan salaadii oo kale sujuuddii oo kale khushuucdii oo kale waxyaalihii noocaasoo gowracii oo kale haddaad ilaahay cid aan ahayn siiso ducaau cibaada la yidhahda ducaau cibaada ayaa la yidhaahdaa oo ilahay baa subxaana wa tacaala yani ku sheegay kitaabkiisa ducaau mas'ala qeybta labaad la yidhaahdaayo ducada ka mid oo waa inaad weydiisato ilaahay cid aan ahayn wixii ilaahay la weydiisan jiray subxaana wa tacaala marka duca qeybta hore iyadu waa gaalnimo kufri islaamka lagaga baxa laakiin qeybta dambe oo ducaa-u mas'alada ah waa la kala qaadi ma lagu gaaloobi mise lagu gaaloobi maayo waxaa loo kala qaadayaa ilaahay cid aanan ruuxu hadduu wax weydiisto ma ku gaaloobayaa mise ku gaaloobi maayo ruuxa uu wax weydiisanayaa wuxuu weydiisan karo ma awooda ma awoodaa mise ma awoodo waxa uu weydiisanayo hadduu awoodo shirki ma aha waa iska jaa-is way bannaanta hadduusan awoodi karinna waa shirki ilaahay keliyata wuxuu awooda haddaad weydiisato addoommadiisa waa gaalnimo wey laakiin haddaad tidhahdo war hebelow biyaha iisoo qabo oo niyo waa gaajaysnaayo bal konton shilin oo ku qadeeya isii waa weydiisi waaye laakiin waa wuxuu addoonkani awoodi karo kari karo wayna bannaan tahay sharcigaa banneeyey laakiin wuxuusan awoodi karin haddaad tidhahdo warniyahu isii ilaahay keliyatuna uu awoodi karo shirki iyo gaalnimo wey iyadana sida masalan waxaad ku tidhi warniyo bal roob soo deji wadaadkii qabriga ku jiray intaad u timid baad tidhi bal waayahankadaata abaaraa dhacay yacni bal dadka roob u keen oo waxaad rumaysantaadu inuu roob keeni karay shirki wey weydiisiga aada roobka weydiisanaysa uusan awoodi karaynin islaamnimo ka bax wey gaalnimo wey macana sidaas